dadka qudhaaxiyo wiilshada adigoon qamuum iyo bukaan qaabi qarqaraaya miladii dhidiidayaha qabowgii qarqaraaya miladii qarsanaya hawlaha qarsanaya hawla

呃，那个。 hawdhiyo maan muroodaniyo hali Hani o Hani, Hani o Hani, I and I've asked home.